بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وxaبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم waxaynu kusoo guda jirnay شharxii matnu تuxfaة الأطفاal xalqadii ugu dambeysay iyo cumuumanba xalaqaadkii u dambeeyey waxaynu kusoo guda jirnay أxkaam anuun الsaakinati والtanwiin xalqadii ugu dambeysana waxaynu gunaanadkeega ku jirnay maxayhayde fawaa'idii iyo ziyaadaadkii la xeedhay axkaam annuun asaakinatu watanwiin wuxuu aynu soo joognay ama hadalku inoo inoo mareeyey inagoo sheegnay in nuunta xukunka ikhfaaga marka aynu leenahay wuxuu u dhaxeeyaa idhaar iyo idqaam iyo waxaa lagu kala soocayay isagiiyo idqaam biqunaha waxaynu sheegnay in nuuntu ay ka kooban tahay laba makhraj oo labadaa makhraj waxaan ujeedaa mrajkaygu laba nisfi uu ka kooban yahay aljuز اlisani qaybta markaa lisaaniga oo طarfu lisaanka iyo aljuز alkhayshuumi oo ah qunada ka soo baxaysa khayshuumka ama sanqaroorka marka aynu leenahay waxay kala duwan yihiin ama waxay ku kala harhayaan e, waxaa kala duwan ikfaaga iyo ikfaagu wuxuu udhexeeya idhaar iyo idqaam waxay ka soo baxaysaa idhaarku marka nuunta reebinaya twiinta la idhaarinayo labada juزiya nuuntu ay ka kooban tahay ee juز alisaaniga juز alkhayshuumiga labaduba waa baaqi sayn hore usoo sheegnay marka idqaam اkaamil la joogana labada juزiba waa maqan yihiinoo waa macduumaan laakiin ikhfaaga iyo idqaam biqunuhu waxay wadaagaan in labadaa juزi midna uu maqan yahay midna uu joogo midka maqana uu yahay aljuز alisaani oo طarafu lisaankiyo minkum iyo man yacmal waxaad arkaysaa inaan carabku wax isticmaala una lahayn oon la adeegsanayn wax camalansan una lahayn laakiin juziga khayshuumigu uu jiro oo uu shaqaynayo lidaalika labadoodu waxa ay ka siban yihiin joogitaanka uu joogo juz alkhayshuumiga iyo tegitaanka uu tegay juزa allisaani waxay ku kala hadhayaan markaa labadoodu mar hadday halkaa wadaageen qunnadaa soo hadha ee baaqiga ah ayaa waxay ku kala hadhayaan dararkeega iyo maxay hayde gaabnideeda hadba inta ay dhar leedahay iyo hadba inta ay gaaban tahay marka idqaam biqunaha la joogo qunada tuul baa ku jira iyo dharar lidaalika waxaad arkaysaa markaad ku dhawaaqayso man yacmal nuunta qunadeedu waxay gaadhaysaa ilaa xarafka ya-da ayay gaadhaysaa miwaal tuul baa markaa ku jira nuu leenahay idqaam biqunaha qunadiisa ikhfaagana waxaa qunadiisu waa quno gaaban oo waxay ku hadhaysaa isla nuunta saynu horeba usoo sheegnay eh, julasaadkii hore ama xalaqaadkii hore oo minkum waxaad dareemaysaa inaan xarafka dambe xataa ayna gaadhayn oona dareemaynba xarafka soo socda waxa weye min juuc min shar laakiin xagga idqaambi qunaha qunadu dharar baa ku jira waxaanad ku garanaysaa xarafka dambe in ay wax ka gaadhayaan markaa markay isku soo hadheen ikhfaayi idqaambi quna ay isku soo hadheen juz alkhayshuumigay wadaageen qunada baaqiga ka ah ayaa waxay ku kala hadheen dhararka iyo gaabnida markaa qunada marka idqaami qunahana waxaan leena waa dheeraanaysaa qunadu marka la joogo ikhfaagana <clears throat> waa gaabanaysaa halkaas ayaa waxaa maxaahayde ku kala hadhay ikhfaagii idqaami qunaha cumuumanna ku kala caddaaday farqiga u dhaxeeya ama qowlka aynu leenahay ikhfaagu waa xaalatun bayna alidhaari waalidqaam tafsiilkaas ayaa ku filan waxaynu raacinaynaa ikhfaaga oo maxay hayde isna mudan in la sheego marka aynu ikhfaaga joogno ikhfaaga shan iyo tobanka xaraf ee u soo hadhay waxaa ka mida shan xaraf oo haddii nuunta reeban iyo tanwiinta ay daba dhacaan xukunkoogu ikfaa u yahay laakiin unadii ikfaagu ay noqonaysa una maxaahde mufahama oo la weyneynayo sababta loo weyneynayo ay tahay shantan xaraf baa ah shan xaraf oo la weyneeyo qaacido caamo tajwiidiya ah iyaduna jirto algunnatu tatbacu maa bacdaha tafkiiman wa tarqiiqan unadu waxay raacdaa waxaa ka dambeeya weyneyn iyo yaraynba oo hadduu xarafka ka dambeeya uu yahay xaraf la weyneynayo way weynaanaysaa hadduu yahay xarf la yaranayo way yaraanaysaa markaa shantan xaraf waxay ka mid yihiin xuruufta la weyneeyo lidaalika qolnadu maadaamay raacayso xarafkan ka dambeeya waa in la weyneeyo markaa shantaa xaraf waxa weeyaan saad iyo dood iyo to iyo do iyo qoof shantaa xaraf haddii ay daba dhacaan nuun reeban iyo tanwiin qunada ikhfaagu markaa waxay noqonaysaa mufahama oo min sol sol man dal iyo min طayibaat man ظalam iyo min qabl waxaad dareemaysaa in qunada aan weyneynayo bikhilaaf marka aan leeyahay minkum min juuc qunada waan yareynaya waayo xarafkan ka dambeeya ayaa xarf la yareynayo markan kale shantan xaraf dabadhacan waan weyneynaya waayo shantan xaraf baa la weyneynaya qaacidada caamkeenu sheegnay waxa weye in qunadu ay raacdo xaraf ka dambeeya tafkiiman iyo tarqiiqan halka aliftu ay raacdo xarafka ka horeeya tafkhiiman iyo tarqiiqan wاlalif atbichaa lixarfin saabiqi siduu yihi cuثmaan bin sulaymaan muraad isla sidoo kale waxa uu leeyahay qunada marka shantan xaraf ee la weyneynayo wafahim اlgunata in talaaha xuruufu اlisticlaa ilaa siwaaha qunada weynee haddii ay raacaan xuruuf اlisticlaa oo shantan xaraf ay ka mid yihiin laa siwaahaase ha weynin markaa wixii shantaa xaraf ka soo hadhay sidoo kale waxaa la sheegaa maraatib اlikhfaa ikhfaagu inuu saddex martabo uu leeyahay aladnaa iyo alaqصى iyo alwusطى yacni martabad sokaysa iyo martabad maxay haydeen fog iyo martabad <clears throat> dhexdhexaada fogaanshaha iyo martabada la sheegaya dhowaanshuhuna wuxuu ku xidhan yahay maxay haydeen mar xuruufta shan iyo tobanka xaraf ee soo hadhay haddii ay u dhowaadaan ay u soo xigaan ikhfaagii nuuntii ramtawinta hadday usoo xigaana waxay noqonaysaa martabadu adnaa ikhfaagii adnaa buu noqonaya hadday fogaadaana aqsaa buu noqonaya hadday dhexdhexaad noqdaana wustaa buu noqonaya adnaa martabada adnaa waxa weeyaan saddexda xaraf ee ataa wadaal wataa marka lagu ikhfeynayo nuuntiiyo tawiinta waxay noqonaya ikhfaagu waa adnaa waayo iyagaa usoo xiga xuruuftani nuunta reeban iyo tawiinta ikhfaagu waa aqsaa baynu leenahay marka ay qaaf iyo kaaf taba dhacaan waayo waa ay ka fog yihiin inta soo hadhina waxay noqonayaan maxay haydee tobanka xaraf ee soo hadhina waxay noqonayaan martabadoodu martaba wasta <clears throat> waxaa iyadna aynu baraarujinaynaa ikhfaaga marka qofku ikhfaaga uu la imanayo mararka qaar waxaa dhacda akhطaa maxaa haydee baarisa oo muuqata oo marka la ikhfeynayo xuruufta qaar ama meelaha qaar ay yimaadaan waxaan la rabin maalan in xarakaadkii oo kale la ishbaaciyo dammadoo kale la ishbaaciyo haddii maalan kuntum oo kale ay tahay oo qofku idhaahdo ikhfaai ka hor kuntum uu ishbaaciyo ay ka dhalato ama fadxadii ishbaaciyo cankum cankum idhahdo cankum kuntum ama kasradii uu ishbaaciyo sida minkum u idhahdo marka waxa weeyaan in xarafka miqdaarkiisii nudqiga laga siiyo nuuntana maxayd ama qunadii la siiyo iyadoon wax ishbaaci una iman kuntum cankum minkum idhaahdo calaamadda ikhfaagu oo aynu ku xiri doono baabka baabu axkaam masaakin turin calaamadiisu waxa weeyaan nuunta reeban marka ay xuruufta ikhfaagu ay daba dhacaan nuunta waxaa lagu samaynayaa tajriid can sukuun sukuunka waa laga qaadaya isla xarafka shan iyo tobanka xaraf ka mid ee daba dhacana waxaa laga qaaday isagana shadka oo caari can tashdiid weyniga soo lahayn tanwiintana waxaa lagu samaynaya tataabuc sidii idqaam miqunaha maxay xarafka ka dambeeyana waxaa laga qaadayaa tashdiidka oo laga tajriidinaya halkaa waxaynu ugu dhammaaday baabu axkaam annuun asaakinati watanwiin waxaynu gelaynaa baabka ku xiga oo ah baabu xukmu الnuuni wاlmiim almushadadatain ama baab اlguna haddaynu idhaahno wuxuu yihi naadimku raxmat ullaahi calayh waguna miima ثuma nuuna shudida wasami kula xarfa gunnati badaa baabkan oo ah baabka labaad ee baabu axkaam nuun saakinatu tanwiin ku xiga wuxuu naadimku raxmat ullaahi calayh kaga hadlayaa alguna qunnada marka hore waa inaynu barano waxa ay tahay inta aynaan gudagelin waxa uu ka sheegay naadimku raxmat ullahi caleyh qunadu min xay atacriif ama min xayu اlisilaax waxaa lagu qeexaa inay tahay sawtun ladiidun yakhruju min alkhayshuumi wayakuunu musaaxiba linuuni wاlmiimi fi kuli axwaalihima waa cod macaan oo ka soo baxa khayshuumka isla markaana la socda nuunta iyo miimta fii kulli axwaalihima xaalad kastoo labadooduba ay ku sugan yihiin qunadu waxay nooga soo cadaaday baabu axkaam nuuni saakinatu tamiin markaynu kusoo jirnay inay in badan nuunta iyo miimta aynu sheekada aynu la wadaagayno oo aynu ka hadlayno unada unadan horta nuunta iyo miimta way laazimaysaa waayo saynu soo sheegnayba waa qeyb kamida makhrajka nuunta iyo miimta oo nuuntu waxaynu sheegnay inay طarfu lisaan ka soo baxdo maca ma yuxadi min lithati hanaa'i اlculya taxta makhraj اllaami biqaliil qaybtaasina ay tahay nisfa almukamal ama juz almukamal qaybta dhammaystiraysana ay ahayd algunatu alatii takhruju min alkhayshum isla miimkana kadalika wuxuu ka soo baxa min bayni الshafatayn waana juzka qaybta la dhammaystirayo qaybta dhammaystiraysana ay tahay gunada ka soo baxaysa khayshumka ama sanqaroorka lidalika nuunta iyo miimta labadooda juزi bayn shafataynka iyo طarfu lisaanka oo keliyata juزigaa kuma kaaftoomi karto waa in qaybta kale dhammaystiraysa ee qunada alla helo sidaasi markaa qunada u noqotay sifo la soconaysa oo laazimaysa nuunta iyo miimta fii kuli axwaalihima waa la isku khilaafay qunada ma makhrajba ma xarafba ma sifa marka baabka kolley baabu kharij اxuruuf gunaة makhrajuha alkhayshuumu fii matn jazariya ayaynu insha allahu tacaala arki doonaa waxa fiican laakiin oo qowlka aad moodo in uu u xigo in la hormariyo hadalka uu yahay qowlka imaam doctor ayman rushdi suweyd xafidh اllahu tacala waraca uu leeyahay algunatu waa makhraj kownuhaa marka la eego markaa juzءu min xarfi اlmiimi wanuun waa makhraj baynu odhanaa markaynu eegno ahaanshaha ay tahay qeyb ay ka kooban yihiin ama labada makhraj ee labada juز'iye nuunta iyo miimta makhrajkooga dhammaystiraya markaynu eegno xaggaa juز'i maadaamay tahay qeyb dhammaystiraysa makhrajkooga waa makhraj baynu leenahay waayo waa qeyb ka mida makhrajkooga marna waxaynu leenahay waa xaraf lanna maxaa yeelay waa juz ama qeyb la saaray nuunta iyo miimtoon marna ka faaruqayn halkaana waa xaraf baynu odhayna marna waa sifaynu leenahay markaynu eegno bixasabi طuuliha wa qisariha xagga gaabnideeda iyo dherarkeega markaynu eegnana waa maxaahayde sifaynu leenahay kulley waxay waadix noqon doontaan markaynu insha allahu tacaala matnuljazariya aynu haleelno unada maraatiib ayay leedahay hal martabad buu naadimku raxmatullaahi caleyhi uu sheegay ilaa shan martabadood baa la sheegaa shantaa martabadood waxa weeyaan mushadadaan martabada koowaad nuunta iyo miimta horta waxaanu idhi uqunadu waa sifo u laasimaysa ama waa qeyb aan ka faaruqayn nuunta iyo miimta fii kulli axwaalihima marka xaaladaha mar haddayna xaaladaha ka faaruqayn inta xaaladooday maraan xuruuftan nuun uqunadu waa la soconaysaa laakiin martabado ayay kala leedaho marbay toosu muuqataa marbay dhex tahay marbay hoosaysaa marka ay uqunadu maxayd u sarrayso ay yacni waadix u tahay ama kaamil ama akmal ay u tahay waxa weeyaan marka ay nuunta iyo miimtu shadan yihiin maalan inna iyo fatamma oo kale ama marka ay yihiin maxay haydee idqaam kaamila ay yihiin sida mim nuur iyo mim masad iyagoo markaa maxay haydee khilaafkii horena usoo sheegnay idqaamka maqunada halkee la tirinaya mar haddii martabadda koowaad waxa weeyaan mushadadaan inay nuunta e, nuunta iyo miimtu ay shidan yihiin markaasay qunadu u sarraysaa marka labaad waxa weeyaan mudqamaan e, idqaamkii kaamilka maaha idqaamkii naaqiska oo man yacmal oo kale minwaal markaana qunadu waxa weeyaan maxay hayde e, qunadu waa martabada ku xigta martabada mushadadaanka martabada saddexaad waa marka ay ikhfaysan yihiin ikhfaagaasi ha ahaado maalan ikhfaa nuun minkum ama ikhfa almiim dalikum bianah ama ikhfaagii iqlaabka ku jirayee nuunta iyo tanwiinta marka la gediye miim loo gediye bacda lagu ikhfinaya min bacd saddexdaa midku doona aad waa martabada saddexaad martabada ikhfaagu unadu martabada saddexaad weeyaan unadu ay leedahay marka fii xaalati alikhfaa la joogo ama nuunta iyo miimta midkii la ikhfeenayaba martabada afraad waxa weeyaan almudharataan marka ama almudharaan marka ay idhaaran yihiin nuunta iyo miimtu sida ancamta nuunta cayn baa daba dhaco waa idhaar miimkana waxaynu arki doonaa ta'du inay xuruuf ilidhaar ay ka mid tahay marka ancamta kelmaddan labadan xaraf ee ku jira nuunta iyo miimtu hadda qunadooda waxaanu leenahay waa martabadda afraad waayo waa mudharaan waa idhaaran yihiin martabadda shanaad ee u dambaysa waa marka ay yihiin mutaxarikataan marka ay xarakaysan yihiin oo miina oo kale hadlay miina miimka iyo nuunku idan cumuuman qunadu waa sifo u laasimaysa nuunta iyo miimta oon marna ka faaruqayn fii kulli axwaalihima laakiin waxay leedahay tuul dharar iyo gaabni ama qisar martabadahana markaa waxay soo baxayaan hadba dhararka ay leedahay iyo gaabnida ay leedahay marka marka ay u sarayso waa marka ay mushadadaan ay saynu sheegnay marka labaadee ku xigta waxa weeyaan marka ay yihiin mudqamaan idqaam naaqisa marka saddexaadna waa ikhfaagii marka afraadna waa idhaarkii marka shanaadee u dambaysana waa maxayhde mutaxarika marka ay yihiin mutaxarikaan waxa uu naadimku raxmatullaahi calayhi uu sheegay martabadahaasi hal martabad oo keliya ka sheegay waana martabadii u saraysay akmalka ahayd oo wuxuu ihi wagunna miiman uma nuunan shudida wasami kulan xarfa gunnatin bada wagunna gunee oo adhir muuji miiman miim gunnadii muuji uma intaa kadib gunna muuji oo adhir gunnata nuunan nuun gunnadii muuji miimka iyo nuunkaasoo shudidaa la shaday waa martabadii markaa u sarraysaynu sheegnay wasami ku magacow kulan mid kastoo min almiimi wanuuni اlmushadadatayn waxaad ku magacoodaa xarfa gunatin una xarafkeed badaa markaa dahara muuqday shantii martabadood aynu sheegnay wuxuu sheegay hal martabo oo ah martabadda marka ay yihiin marka ay yihiin mushadada martabadda halkaa martabuu isagu sheegay laakiin cuثmaan bin sulaymaan muraad isna saddex martabadood oo kale ku daray isagoo markaa qeexay unadana waxa uu yihi cuثmaan بn sulayman muraad fii manظumatihi aلsilsadiil الshaafi wغunaة sawt ladiid rukiba fi الnuuni wاlmiimi عlى maratiba mushadadaani ثuma mudغamaani wamukfayaani ثuma mظharaani kaamilaة lada الثaلaaثaة الأwal naaqiصaة fi الraabic اladii fadl wagunatun guno sawtun sawt weeyaan ama cod ladiidun macaan oo rukiba rukiba lagu rakibay fi nuuni walmiimi nuuntiyo miimta la saaray oon marna ka faaruqayn calaa maraatib laakiin calaa maraatib ayuu u saaran yahay mushadadaani baa u sareeya uma intaa kadib waxaa ku xiga mudqamaan oo idqaamkii naataska aynu sheegnay wamukhfayaan oo saddexdii ay soo gelayeen ikhfaa annuun iyo ikhfaa almiim iyo ikhfaagii iqlaab soo baxay uma mudharaani ka afraadna waa markay idhaaran yihiin nuunta iyo miimtu kadibna wuxuu yihi se u kala sareeyaan buu sheego wuxuu ihi kaamilatun lada halaaثati wal kaamilatun algunatu gunadu kaamilatun waa dhammaystiran tahay lada halaaثati اlأwal saddexdii markaa horeeyey agtooda oo waa mushadadaan iyo mudqamaan iyo mukhfayaan naaqisatun waa ay nuqsaamo waa nuqsaan baa ku jirta في الراaبع kii أفراad markaa dhexdii الذي kaasoo فضل soo haray ama bقي شhantii martabadood afar buu isna ka sheegay ta auna sheegin waxa weyaan markaa mutaxarikaanta maadaama uh, marka ay yihiin anqas marka ay ugu nuqsaaman yihiin halkaa iyadna waxaa inoogu dhammaaday baabu algunati oo nuunta iyo miimta aynu sheegnay inay tahay sifo u maraatibtaana ku sugan oo shantaa martabadood ah ayman oo kale afar baad arki doontaa isagoo ka tirinaya markaa halkaasu isna baabkaas ku dhammaaday haddaynu abyaadda laqmadooda ku celin ama biidka wauna une unata ama wauna une muuji unada miiman miim unadeed uma intaa kadib una une oo adhir muuji unata nuunan unata nuunin nuun unadii miimkaa iyo nuunkaasoo shudidaa la shaday wasami ku magacow markaas kulan mid kastoo miimta iyo nuunta ka mida xarfa qunatin quno xarafkeed ku magacow badaa markaa ظahara muuqday وإلى هنا نكتفي وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك